رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina man yahdihi illah falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu faina asdaqa alxadiidi kalaam اllahi wa khayra alhadyi hadyu muxamadi salى allahu alayhi wasalam <coughs> wshar lumuuri muxdahatuha wkula muxdahatin bidca kula bidcatin dalaala wkula dalaalatin fi naar baabu nisab ama baabu nasab waa qabyaalad maanta waxaynu ku soo jiray nawaasikhdii oo dhan marka aynu soo dhammaynay inaynu soo qaadanay darsigan darsigii ku horreeyey qofka kolkii uu doonahayo matalanba waxaynu taskiiriyo qaabka wuxuu taskiirinayo wax loo yareeyo ama yasitaanka oo kale sanifku wuxuu ku xujisiyey nisab waa reer hebel magaalo hebel nooca hebel a kolkaad doonayso qof inaad tilmaanto qaabka aad u tilmaanto kolkii laga hadlaya lafdigan baabkan baabu nasab meel kastoo kaga yimaado saddex luqaa ku jira in la yidhaahdo baabu nusab in la yidhaahdo baabu nusab iyo in la yidhaahdo baabu nasab iyo in la yidhaahdo baabu nisab saddexdaa luqa ayaa ku jirta baabu nisab ayaa marka caam ah baabkan markii laga hadlayo naxwiilayaasha oo dhan iyo sarfiilayaasha oo dhan kulligood waxay mutafaq ku yihiin waxaa la yidhaahdaa baabkan magiciisa baabu nisab laakiin siba weyhi oo imaamu nuxaad ah isagu wuxuu u yaqiinay baabu lidaafa waanaan arki doonaaye nisbadu iyo idaafadu waa isku mid idaafadu waa shaygii oo shay loo idaafeeyo nasabkuna waa sidii oo kale oo qofkiibaa magaalo loo idaafaynayaa loo tiirinhayaa beled loo tiirinhayaa wax loo waxbaa loo tiirinhayaa kolkaad doonaysa marka inaad shaygan nisbayso ood meel u nisbayso matalan mithaal waxaa weeye rajulun waa nin baa lagu yidhi waaya ninku waxaad odhanaysaa qurashiyun rajulun qurashiyun ay mansuubun ila alquraysh mansuubun ila alquraysh ninkaasi wuxuu ku abtirsadaa oo loo nisbeeyey quraysh somaliyun waxba carabtu xitaa shardi ma aha laakiin markii lafdiga carab laga hadlayo weeye ismiga marka noocaas oo kalea markaad doonayso inaad u tiiriso nisbo saddex isbedel baa ku dhaca waa muhiim saddexdaa isbedel inaad fahamto faa'iidada baabka dhan waa saddexdaa isbedel saddexdaa isbedel kow midi waa lafdi lafdigii hadalkayni wuu isbedelayaa midna waa macnawi oo macnihii lafdigani wuu isbedelahayaa midna waa xukmi oo waa maxay waxaa ka dhalanhaya kolkii labadaa xukun ee hore lagu sameeyo kelmaddan in loola dhaqmo axkaami inay ka dhalato hadalka ka dambeeyabaa marfuuc noqonhaya saddexdaba gaar baan u fasiraynaa saddexda takyiira ku dhacaya waxaynu hi awalan waa lafdi lafdigii hadalku isbedelaya kolkaad doonaysa inaad nisbayso qureesh kolkaad hadda doonaysa inaad nisbayso waxaa qasaba saddex inuu ku dhaco soomaali markaad doonaysa inaad nisbayso saddex isbedel waa inuu ku dhaco kow lafdigu isbedelayaa soomaali hadda maxaa ugu dambeeya lam markaad doonaysa inaad nisbayso ugu dambayn maayo oo waa maxay laabudda waa in lagu kordhiyo ya mushadada yaad beryahan wayna daba socotaa ya mushadada waa in lagu kordhiyo waa kow yadaana meesha la dhigayo waa kelmadda inay noqoto xarafka ugu dambeeya waa inay noqoto saddex kelmaddan ya-dan aakhirka la dhigay xarafka ka horeeyana waa inuu hoos dhigan yahay adaa la rabaa kolkaan ku tilmaamin aad u dhisto waxaynu nidhi kelmadda <clears throat> aakhirkeeda waa ya lagu kordhiyo weliba ya-du waa mushadada waa ya adag oo shadan weeye waa ko ya-daas waxaad dhigaysaa xarafka kelmadda ugu dambeeya oo gadaal baad kaga kordhinaysaa hadalkii kuu dhisnaa unbaad gadaal kaga kordhinaysaa laba soo maa ya xarafka ka horeeya waad kor dhigaysaa waxaa leeay waad hoos dhigaysaa xarafka ka horeeya waad hoos dhigaysaa hadduu ku hoos dhignaa alxamdulillah haddii kalena waad hoos dhigaysaa kelmaddu way icraabnayd soomaho xarafkan aakhirka abaa ah la icraabi jiray ilan icraabku aakhir ku dhaca soomaa kelmaddii laakiin hadda xaraf kalaad ku dartay icraabkii wuxuu fuulayaa ya-dan lafteeda buu fuulayaa adugu aad ku dartay icraabku wuu ka soo guurayaa xarafkii hore oo qablal aakhirka noqday hadda xarafkii kelmadda marka ee aakhirka ah wuxuu noqday qablal aakhir icraabkiina wuu ka guuray wuxuu u guuray xarafkan oo ugu dambeeya ya-da ah waa isbeddelka koowaad ee ku dhacay waa ko sooma maaha isbedelkaas waa maxay nidhi waa lafdi waxay ku dhacaya saddex isbedel lafdi macnawi iyo xukmi lafdiga hadda waan fahanay sooma labo macno ahaan kelmaddu way isbedelaysaa oo waa maxay kelmaddii waxay magac u noqonaysaa wax aynan markii horeeto magac u ahayn bay magac u noqonaysaa waxaysan magac u ahayn markii hore bay magac u noqonaysaa oo waa maxay waxaa loo nisbaynhayaa hadalka ka dambeeya ayaa loo nisbaynayaa magacii matal kolkii hore wuxuu u ahaa magac mansuubu ilayhiga laakiin hadda wuxuu magacu noqonayaa maxay nisbada waxaa la yidhi rajulun waa nin ninkani magac buu lahaa laakiin waxaa la yidhi quraashiyun ninki maxaa magac u noqday hadda quraysh baa magacu noqotay quraysh marka ma magiciisiiba quraysh wuxuu markii hore magac u ahaa qabiilka laakiin hadda muxuu magac u noqday ninkan loo nisbeeyey buu magacu noqday soomaaligu kolka hadda la yidhahdo waa waa waa cid dhan weeye lakin adi markii lagu dhaho soomaaliyun adigu magac kuu noqonayaa awa soomaaligii ayna soomaaliy baa lagu leeyahay waa laba soo saddex isbeddelka kale ku dhacaya waa xukmi waa xukmi xukunkiisu waa maxay marka ku dhacayaay waxa weeye mucaamalatu mucaamalata sifati lmushabaha cawaamishii markaynu soo maraynay cawaamishii sifa mushabaha maxay qaadan jirtay faacil waxa ka dambeeya bay ku camalfali jirtay oo sifa mushabaha faacil bay qaadan jirtay waxyaabaha faacilka qaata sifa mushabaha ku jirtay soo ma kelmadani markii hore caadiga iska ahayd waxba ma rafcsan jirin laakiin markaad yaa nisbadan aad ku soo kordhisay waxa ka dambeeya bay rafcinaysaa ama ismi daahira ha ahaado ama damiir ha ahaado sifa mushabaha dib ugu noqon mayno soo garan maysaan sifa mushabah waa meeshii rajulun xasanu lwejhi oo kaleeto ahaa ee sideedda icraab ku banaanaan jirtay weeyaan waa kolkii naxwo o dhan laga hadlayo saddexda baabe ugu adag bay kow sifa mushabaha ka tahay oo ugu dhibka badan marka meeshii hadda ka shabahda xagga icraabka o oo dhib badan ma aha ee sifa mushabaha waxay samayn jirtay waxay rafcisan jirtay maxay faacil kelmaddii hadda waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa kolkaad nisbeysa waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa maxay faacil buu noqonayaa ama daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado wax alla wuxuu rababa ha ahaado soomaaliyun aabuuhu waa inaad tir lakin ma odhan kartid jaaa rajulun soomaaliyun abaahu ma odhan kartid soomaaliyun abuuhu waa inaad tidhaahdo soomaaliyun abuuhu ama akuuhu ayib saddexdaa isbedel ayaa ku dhacaya marka saddexdaa isbedel baa ku dhacaya haddaba nisbadu markay ahaatay wax gadaal ka yimid oo aan jiri jirin kolkay noqotay nisbadu nisbadan wax hadalka kusii jiri jiray ma aha waa xaadid gadaal ka yimid ayaa waxaa loo baahday calaamo ku tusisa in lagu kordhiyo sida tasqiirtii oo kaleeto ayaa lagu kordhiyey lidaalika saa darteed ayaa waxaa la keenay ya-dan tadeeta ayaa la keenay ya-dan ayaa la keenay xuruufu liinkiibaa la dhex galay ya- baa laga soo qaatay aliftuba xarufliin bay ahayd waxba iyadaba lagu bedeli jiray maxay aa loo keeni waxaa loo keeni waayey aliftu dhibaato kale iyadoo la imaanaysa oo waa maxay alifta icraabka ma ka daahiri jiray waa ma icraabka weliga waa lagu qadari jiray soo maa cudurka maxay soomalidu tirahdaa kud ka guuro qanjo u guur mid jiran ka guuro ku kasii jira badan u guur bay markaa kugu noqonaysaa dhibaato kale kugu imaan karto haddii alif loo bedeli lahaa icraabkiiba haddana weligii noqon lahaa maxay taqdiiri buu noqon lahaa wax kolkii horeba lasoo dhisay oo lasoo koob lasoo dhoobdhoobay ba haddana baa la bedeli lahaa ya-da meesha marka la keenay waa la shiday lafteeda maxaa loo shaday oo ya tadeetaay iyadoo sideeda u fudud rajulun soomaaliyun markaan leenahay rajulun soomaaliyun man iskan idhaahna waxaa loo odhan waayey haddii ya-dan tadeetaay iyadoo fudud saa lagaga tegi lahaa waxay ku darman lahayd ya-dii mutakalimka marka farqan baynaha wa bayna ya-i mutakalim ba waxaa laga dhigay yadu nisabkii waxaa laga dhigay ya-an mushadada saddexdaa taqyiir baa ku dhacay hadda marka waa maxay waa ku durduri aan ku durdurina marka taasuu ka hadlay musanif wuxuu yihi wa kullu mansuubin ila smin fi lcarab wa baldatin talxaquhu yaau nasb fashadid ilyaa bilaa tawaqufin min kuli mansuubin ilayhi facrifi wain yakun fi lasli haaun faxdifi ka mili makiyin wahada xanafi taqulu qad jaءa alfata albakriyu kamaa taquulu lxasanu lbasriyu hadda waa intii on haddaan sheegnay wey wuxuu yidhi wa kullu mansuubin mid walba oo loo nisbeeyey ilasmin magac loo nisbeeyey fil carabi carab dhexdeeda waxa lagu hadlaya waa inuu hadal carbeed yahay ismi oo min asmaa ilcaraba aw baldatin bered loo nisbeeyey wuxuu ka wadaa isagu baldatin min min buldaan ilcarab lakin shardi ma aha talxaqu waxaa haleelaysaa yaau nasabi nasabka yadiisiibaa haleelaysa waxaan ihi waa yaaun mushadadatun maksuurun maa qablahaa wa yudacu fi aakhiri lkalima fashadid ilyaa-a waata marka fashadid ilyaa-a yaada adkee bilaa tawaqufin istaag la-aan adoon cidna ka sheekh dhiganhaynin yaada adkee min kulli mansuubin mid walba oo la nisbeeyey ilahi isaga xaggiisa ya adkee facrif arrinka aqoonso waa iska wain yakun hadduu yahay marka waa xukun kale fi lasli asalka haa-un haa hadday tahay waa ta dhowr mar horeynu soo maray faxdif iska xadaf ta'da waa maka oo kale ka mithli makiyin makiy oo kale weeyaan makatiyun lama odhan karo wa haadaa xanafiyun weeye taquulu waxaad odhanaysaa marka mithaalkii qad xaqiiqe jaa'a wiilkii oo loo nisbeeyaa wiilkan albakriyu reer bakr loo nisbeeyey kamaa taqulu saaad u odhanaysa alxasanu xasan baa yimid xasankii albasriyu ee magaalada basre loo nisbeeyey labadan mithaal waxay waafaqsan yihiin tilmaantiisa sheekha liannahu wuxuu ku yihi ama loo nisbeeyey carab qabiil bakriyun buu ku uhi ama loo nisbeeyey beled muxuu ku yidhi basriyun musanifku wuxuu ku leeyahay markaad doonayso ismi inaad nisbayso oo min asmaa alcarab ama magaalo markaad doonaysa inaad nisbayso ood ku magacawdo oo min bildaan alcarab ah kelmaddaad isticmaalaysa inay carabi tahay ama soomaaliya haata magaalada meel kale ha ku taallo wuxuu yidhi saddex takiir baa ku dhacaya kow mid waa lafdi ban ihi soomaha lafdigan ka hadlaya wuxuu yihi waxaa haleelaysa kelmadda aakhirkeeda iyo magaceedana yaada da waxaa la dhahaa ya-u nasab ya-daana miyay fududahay mise waa adag tahay waa ya adag buuhi adkee shaki miyuu ku jiraa bilaa tawaqufin ma ismi walba ha ka waran haddii kelmaddan aakhirkeeda markii hore ta ay ku jirtay wuxuu yidhi ta'da go iska jar tacdii ya-dan ha dhex gelinin go si ayna kelmaddu u fool xumaanin jar mithaalkana waxaa ka mid a makata maka halkaad nisbaynaysa ta bay lahayd makatiyun bay noqon lahayd waxaad jaraysaa ta'da maxay noqonaysaa marka makiyun imra'atun weliba mar walba ma aha waa markii loo tiiriyo ismigan mu'anath marka loo tiiriyo leanna maxaa haleelaysa markii mu'anath loo tiiriyo calaamatu taaniid ba akhirka haleelaysa soo maa calaamatu taaniis markii loo tiiriyo hadalkii markaa wuxuu kaa noqonayaa foolxumo ta'dii baad marka goynaysaa sida xanafiya oo kaleeto ama madhab ha ahaado ama beled ha ahaado mithaalkiisii mithaalku waxaa ka mid a ah tilmaanta uu markan hore soo tilmaamay qad ja'a alfataa ma quseeya hadalkan dambe wain yakun fi lasli wuxuu quseeyaa kii hore ee ahaa wa kullu mansubin ilaa ismin mithaalkiisu wuxuu yidhi waxaa ka mid a ah, jaa waxaa yimid alfataa wiilkii baa yimid wiilkee fatih waaye wiilku albakriyu reer bani bakar waa qabiilka weynaa ee reer bani bakar wey sidaadu odhanaysa buu idhi xasan albasriyu jaa waxay alxasanu xasan baa yimid xasankii albasriyu reer basri loo nisbeeyey wa bilaa tawaqufin baa idin qoran وتحذف الهاء بلا توقف من كل منصوب إليه فاعرفي تقول قد قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البكري مصري نسخة كلابا يضن ساسا كينا رجينا يعني واسلا ماشي horeyba baan idin kusoo sheegay kitabka bilowgsi markaan ku jiray qaabkay naw reer naxwo isticmaasha ninkan ma isticmaalo baabaabka sidii la isugu xujisiiye iyo waad garanaysaan baaba ina meeshu ku keenay lakin isagu kelmad walba sidaad rabaa in meesheeda ooga hadlo musanifku marka taasuu ka hadlayaa wuxuu yihi wa kullu ismin bimacnaa wa kulludaa wuxuu ka wadaa kullu shaksin mansuubun loo nisbeeyey oo doonto ila smin ismi inaad u nisbayso fil carabi carab dhexdeeda ismi oo ah qabaa'ilka carbeed magacyadooda mid ka mid a ah, ama qabaa'ilka cajamigaba qabaa'ilka cajamiga dee hadda inu idhaahno ha loo nisbeeyo dee cajanigii eh, waxaa kusoo kordhaya xuruuf aan carabi ahayn isma keenaysa marka <laughs> marka soomaalida lama taataaban kara qabaailkeeda <laughs> marka waxaan iska isticmaalaynaa ree adeerkeen carabta qabaailkooda ayaan iska isticmaalaynaa laakiin waa inaad ogaato cid kastaa loo nisbayn karaa <laughs> cid kasta ayaa loo nisbayn karaa matal haashimi baynu hadda isticmaalaynaa reer beni haashim nin baa noo yimid waxanu lehay ninkan waa haashimi inagu se qaarkeen lama yidhahdo reer beni haashim buu galaa marka maxaan odhanaynaa rajulun haashimiyun jaa alfataa wiilkii baa yimid he alhaashimiyu ee haashimigaa halka ayana dhaafinin ko reer beni bakar baa kuu timid maxaa la odhanayaa bakriyun baa la odhanayaa bakriyun baa la odhanaya ayib aw amase baldatin bu ku ra waxaa laga wadaa min bilaad alcarab sida maka masr madiina basra muxadisiinta xaggooda haddaan u leexano yaxyal yaxya alqataan abu zakariya yaya muxuu ahaa yaxya almadini caliy bn lmadini caliy bn lmadini haye almadaniyu almadaniyu matalan ba jaa waxay imid xasanun xasan baa yimid waaya xasan marka xuu ka yimid almadaniyu madinu ka yimid almisriyu khaliil alxuseyni baa yimid ja alqaariyu baa yimid ayo waa ayo almisriyu alsomaliyu alistobiyu aleriteriyu haluma jara todobaad waa soconaysaa ya a ah. la jaraya <laughs> waa la hagaajinaya almadaniyu almadaniyu baa la odhanaya hawlo kalaaba soo socdaba weligii kowma joogno dayib <laughs> wuxuu ku yidhi musanifku hadalka noocaa wuxuu yihi kolkaad dhisayso waxaad wuxuu yidhi fashadid ilyaa-a ya-da adkeed horta wuxuu yihi talxaqu waxaa haleelaysa hadalka yaa-u nasabi nasabka yaadiisa diisa baa haleelaysa fashadid ilyaa ya-da marka adka bilaa tawaqufin istaaglaan ya-daana waad adkaynaysaa ya-daasi marka ismiga w ismiga laga adkaynayo min kulli mansuubin min kulli ismin ismi walba oo mansuubin la nisbeeyey ilayhi isaga la nisbeeyey ee facrif arrinka aqoonsa buuri bilaa tawaqufin wuxuu ka hadlayaa ya-daasi markaad shadayso ood ku darayso waa bilaa shuruud wa shardi la-aan shardi la-aan ha celcelinin shakiusan kaa gelin ku dhaqaaq wain yakun hadduu yahay fil asli asalka kelmadan haa-un ta hadday ku jirtay faxdif xadaf ka midli makata weeye wa hada xanafiya weeye musanifku wuxuu halkan kaga hadlahayaa xukun labaad buu musanifku meeshan kaga hadlayaa oo waa maxay hadalkan waxaa lagu ihi waad nisbaynaysaa markaad nisbaysana yaabaad ku daraysaa soo maaha kelmadan asalkeedii meeshii wax lagu dari lahaa haddii ay ta wadatay ta haddii ay wadatay ismigan kadee tahay ta'duna ay tahay ta mushkilad meesha e e e ka imaanaysa waa taawtaaniya haddii ay tahay buu yidhi oo intaadan hadalkan ku dhawaaqin oo adigu nisbada aadan gelin intaada u watay iska xadaf xadafkaasi ogow waa wujuuban wujuub kolka lagu leeyahay naxwana laga hadlayo wujuubkaas waa wujuub lagu istaagi karo wujuub sharci sharciga ma aha waa wujuub istilaaxi ah waa khasab wuxuu waada xadfaysaa maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay kelmadan aakhirkeeda taa hadday wadato taaniis loo tiiriyo laba ta-oodbaa meesha markaa baa kulmahaya matal ja ad waxaa timid imra'atun islaam makiyatun oo maka loo nisbeeyey aw amase basriyatun basre loo nisbeeyey haddii taadaa la dayn lahaa oo aan la goyn lahayn waxay noqon lahaa wuxuu noqon lahaa hadalku jaa-ad waxaa timid imra'atun islaano makatiyatun makatiyatun maka loo nisbeeyey basri basratiyatun ama basre loo nisbeeyey hadalki markaa waxaa la rabaa inuu la ekaado jaa rajulun makiyun inuu la ekaado ayaa la rabaa ama basriyun waxaa la odhanayaa jaad imra'atun baa timid hee makiyatun basriyatun ayaa timid basriyatun taasuu ka hadlaya musanifku wuxu uhi wain yakun hadduu yahay fi lasli asalkii hadduu yahay haa un haa hadday ah tahay facdifiska xadafka mili makiyin oo kale weeye wa haadaa kani xanafiyun wey madhab xanafiyun madhabna wuu noqon karaa reer bani xaniifana wuu noqon karaa shaaficiyun maalikiyun axmediyun axmediyun axmed bin xambal wey ciddan sheegano kuwan maaha musiibada ah taqulu waxaad odhanaysaa ja waxaa alfata wiilka albegriya ee begri reer begri loo nisbeeyey kama taqulu saad odhanaysa alxasanu xasankii baa yimid albisriyu ee reer bisriga ahaa suufiyun baad odhanaysaa salafiyun ikhwaaniyun kulli wax gadaal ma jira waa maxay waa yaa nasab weeyaan yaa nasab weeyaan waa dagaal weya meel meel la taaban kara ma laha meel kasta waa miina ku aasan wain yakun hadduu yahay waa ina xukunkuna aad fahanto wain yakun hadduu yahay mima kii haduu yahay calaa wasni fata ku yimid haddii uu yahay hadalku aw amase wasni dunya ku yimid dunya wasankeeda ku yimid weligaa muctal haddaad aragtay wax jiran balaayaad aragtay ow wasni dunya hadduu ku yimid ow amase calaa wasni fata hadduu ku yimid faabdil bedel alxarfa xarafka alakhiira ee ugu dambeeya waawan wuu ku bedel weligaa saddexdii ee inkaarta qabay xuruufulcilla meeshaad ku aragto dhibaatood lugaha la gashay wa caasi waxaad caasidaa man qofka maaraa kula dagaalamay oo kula dooday warbax dhil wadac ka tag buuhi manna waa qofka diiday oo isagu ku inkira o yidhi ma jirto qofka kula dooday kula murmayna jooji kudha muranka kii kula dagaalamayn war naga tag kudhi taquul waa sidaad macnaha soo hubta hadalku inuu sax yahay taquul waxaad odhanaysaa haadaakani calawiyun calawi weeye mucriqun oo asal ah shaki kuma jiro wa kullu lahwin ciyaar walba oo dunyawiyun adduunye ihi muubiqun mid halaagayo saaxiibkiisa hadal fiican weeye wansub waxaad u nisbaysaa akhal xirfati xirfada ka u saaxiibka aqoonta shaqada kal baqaali oo kale weeyaan baqaal ka khudradda gada iyo waman oo yudaahihi shabaha ilaa facaalin facaal u nisbee ya-dii oo dhan waa laga kaaftoomay hadalkaa ugu dambaysa aad ujeedaan okaadi marka musanifku wuxuu ku yidhi hadalkaaynu soo dhisanay wuxuu ahaa sow maaha kolkaad doonayso in aad hadalkaa nisbayso ood ya aad u nis muxuu ahaayey aada meel u nisbaysa ama qabiil ama magaalo ya ku kordhi soo maahay waxa ka horeeyana waad hoos dhigaysaa tilmaanti o dhan ma dabaqay hadaladaynu soo sheegnay haa jaaa alfata albakri bakriyu madaniyu xaraf ka horreeyan wuu kordhigan ya-duna waa mashduuda ciraabkiina xaguu fuulahayaa aakhirku fuulahayaa ayib wuxuu ku marka musanifku hadalka waxaa khilaafaya haddii laba qodob baa khilaafhaya ko hadduu yahay waxaan la nisbaynhayo uu ku yimid calaa wasni fata hadduu ku yimaado hadalkaa u fiirsado waxaa laga wadaa calaa wasni fata ismi walba oo hulaathi ah hmm, sarfigii la xoogaa ma soo tataabanin berigi kitaab soo maahay maxay u qaybsamaysa kelmaddu hulaathi rubaaci khumaasi sudaasi soo ismi walba oo hulaati ah weliba maqsuur ah muxuu qaybsami jiray maqsuur iyo mamduud soo ma ahayn maqsuur weliba ah aliftiisu ama ha ahaato mid ka timid wow oo asalkeedu uu wow ahaa sida casaa oo kale tan soo marray hadalkaas ama aliftan asalkeedu aye ahayd sida fataa oo kaleeto meshan meeshan kusoo maray taskiirtay soo garan maysaan taskiirtu maxay soo celin jirtay xarafkii maqnaay bay soo celin jirtay soo garan maysaan ayib haddii uu ku yimaada buu ku yihi waa ismi walba oo thulaati ah oo saddex xaraf ah u firsada oo ismi maqsuur ah oo aliftiisana aan loo kala qaadin inay wow ka soo gadoontay asalkeedu ama ya ay ka soo gadoontay ko aw amase calaa wasni dunya uu yahay buuri calaa wasni dunya oo waa maxay waa ismi walba oo rubaaci ah oo sidoo kale isna maqsuur ah waa maqsuur xarafka labaadna xaraf saakina u yahay dun dunyaa waa imse xaraf waa afar xaraf waa maqsuura dunyaa-u lama odhanin sida xublaa-u iyo saxraa oo kaleeto ee waxaa la yihi dunyaa xubla oo kaleeto ayib weliba xarafka labaadna waa saakin oo hadda waa nuunka waa ya dun nuunku hadda waa saakin ismi walba oo rubaaci ah oo maqsuur ah waxaa matala soo gelaya xubla waxaa soo gelaya muusa waxaa soo gelahaya ciisa dunyaa mahmoodin in dunyaa taa waxaa la rabo ee waa ismiga tilmaantaale weeyaan ismiga tilmaantaaleh meel kasta uu yahay ayib aw amase buu hi calaa wasni mataa oo kaleeto uu yahay mataa mataa maxaa laga wadaa mataa waxaa laga wadaa ismi walba oo hulaati ah oo aliftiisu majhuul ay tahay oo meel alla meel ay ka timid aan war loo haynin meel alla meeshay alifu mataa ka timid war looma hayo may isku mid maaha fata alifkeeda waxaynu nihi aggu ka yimid ya casaana muxuu ka yimid baynu nidhi wow casawiyun fatawiyun waan gaari doonaa insha allahu tacaala sida matalan ba aliftaas meel alla meel ay ka timidna aan war loo haynin ee waxaan leenahay qafan qafan oo kaleeto fatawiyun fataawaynu soo marray dib ha celinina sida qafaa oo kaleeto qafaa oo kaleeto sida qanaa oo kaleeto oo ah qafan qanan oo kaleeto saddexdaa hadal meel alla meeshaad ku aragto fa faabdili lxarfa xarafka bedel al akhiira ugu dambeeya meesha waxaa ku jira oo minisa ka mid a xarafku marka waa maxay kelmadahan hadda aynu miaalno dhan maxaa ugu dambeeya alif xarifka lagu sheegay marka waa maxay waa alif alifkaas markaa ogow meeshuu ka yimid in la ogaa oo ama wow ah ama ya-ah iyo meel alle meeshuu ka yimid inaan la ogeyn bal hadalkaa u fiirsado mar laba gooraba alifka isaga a bedel fa abdil ilxarfa xarafka bedel alakhira ugu dambeeyo maxaan u bedela marka ku jirta waawan wow u bedel waawan wow u bedel ayib wowgaas waa waajib ahaan marka la bedelahayo alibtaasi ama wow ha ka timaada sida casaa oo kaleeto ama yaa ha ka timaado sida fataa oo kaleeto ama majhuul ha ahaato sida mataa oo kaleeto iyo qanaa oo kaleeto waa qasab in aad bedesho maxaad odhanaysaa marka casawiyun fatawiyun matawiyun casaa iyo fataa meesha ka timid waa la ogyahay laakin matawiyun wowgani meesha ka timid hadda alifkeedii meel la ogaa meela ka timid maya matawiyun ayaad odhanaysaa ayib hadalku saasuu ku qurux badan yahay soo maa su-aal baa meesha ku jirta waxa weeye waa la cileeyay hadda sarfiga markii la maraya haddaad xaraf bedesho su-aal baa isla markiiba automatic lagu saarayaa limaada aada u bedeshay baabul ibdaal soo garan maysaan xarafka meel la iska bedeli jiray may hadda wow alif baynu bedelay wow baa loo bedelay limaada loo bedelay sababta loo bedelay waa maxay matal alifta fataa wow baa loo bedelay wowgaa waxaa loogu bedelay asalkeeduna ya- buu ahaa soo ma ahayn asalkeed maxaa loogu celin waayey oo fatawiyun kolka loo leey fatayiyun loo odhan waaye bal adigu caqligaaga fiiri waxaa hadalka isaga ay ya loogu bedeli waayey oo wawa loogu bedeli waayey ee loogu bedelay waxaa laga baqay inay meesha ku kulmaan yaa-ooyin iyo kasrooyin leanna waxa log ya-da waxa ka horeeya waa la hoos dhigayaa meeshii marka waxay daba geli lahaa kasrooyin iyo yaa-ooyin hadalkii marka muxuu noqon lahaa foolxumu marka noqon lahaa hadalkii fatayiyun ya fatayiyun fatayiyun waa falxumo fatayiyun fata fatiyiyun fatayiyun maya fata wiyun wow ka hore eh, ya-da ka hore wogu noqonaya fatawiyun ayib wa amaa maalanba waxaynu nidhi dunya iyo xubla oo kaleeto oo rubaaci ahaa oo maqsuur ahaa oo saakin u ahaa xarafka labaad aliftiisantadeetay waa la qalbiyey oo waxaa yidhi dunyiyun dunyiyun xubliyun dunyawiyun xublawiyun hadalkii dambe ee saakinka ahaa ee aan rubaaciga ahaa ee musanifku aynu nidhi dunya oo kaleeto kan hore waxaynu nidhi waa qasab waa la bedelayaa sooma wo baa loo bedelayaa rubaaciga isaga waxaa kuugu bannaan inaad bedesho ood u beddesho wow iyo sidiisa inaad udayso labaduba way kugu banaan tahay ha ha hmm. may ya-dan waxa ka horeya waxaa la rabaa inuu hoos dhigan yahay kasruu asalkaba waa culays laba yi-ooda isku xigtoo hoos dhiganna asalkoodaba waa culays yiyun yiyun waa culays ya-duna midda kale way shadan tahay ya-du hadday shadan tahayna maaa ku waa laba xaraf oo maxaa ku hoos jira xaraf kale meesha maxaa marka ka soo baxaya saddex xaraf baa ka soo baxaya saddex xaraka inay isku xigto fi luqati alcarabna waa maxay nooc kastaba ha ahaatee waa hmm. Hmm. sax laakin maynaan joogin baabu baabunasr maynaan joogin baabunasr maynaan joogin <laughs> cillada wax loo bedelaya waxa weeye inuusan xukun kale kaagaga darmanin hadalku inuusan kaa foolxumaanin ya waxaynu nidhi waa la shadaya maxaa loo loo shadayaa baynu nihi liajli inaysan ku darmanin yaa-ul mutakalim inayna inayna ku darmanin haddii haddaynu hadal walba aynu cilayno maanta o dhan bixi mayno welibu sii adkaanayaa hadalku sii adkaanayaa <laughs> ayib taasu marka musanifku ka hadlahayaa oo wuxuu ku yidhi wain yakun hadduu yahay mima calaa wasni fata oo kale hadduu yahay ow calaa wasni dunya ow calaa wasni mata oo kale hadduu yahay faab sida ugu dhib yar waa intaa un faabdil ilxarafa xarafka bedel xarafka al akhiira ugu dambeeya waan wow u bedel waa caasi waxaad caasidaa buu ku yidhi man maaraa qofka kula murma wadac ka tag manaa waa qof kula dagaalama kolkii lagu mucaaradaynayo laba mid baa lagula dagaalamaa in lagula murmo maanta o dhan iyo in lagula dagaalamo yihahda sheegi waaba qalad wuxuu ku yidhi go-aankaad gaadhay adayg wuxuu ka qabo labada isku si u xukum kii kula doodo la dagaalan kii kula eh, kula murma warriga jooji kudha muranka taqul waxaa odhanaysaa haadakani calawiyun rajulu nin weeyo calawiyun ree calawi loo nisbeeyey mucriqun oo asal ah mucriqun ciraaq ma ah waa asal ah wa kullu lahwin ciyaar walba oo dunyawiyun adduunye loo nisbeeyey muubiqun wa halaagayaa wansub waxaad u nisbaysaa akha alxirfati aqoonta ka u saaxiibkaa kalba kalbaqaali oo kale iyo waman yudaahi midka shabaha ilaa facaalin facaalu nisbe halkan musanifku wuxuu kaga hadlahayaa xukun kaleeto ayuu meeshan kaga hadlahayaa oo waa may xukun kalee tahay xukunkani wuxuu kaga hadlaya waxaa nu kolkaad doonaysa kelmaddan inaad nisbayso saddex isbeddel baa ku dhacayo samaynaan odhan isbeddelka koowaad wuxuu ahaa lafdi oo yaabaa akhirkeeda lagu kordhin jiray soo ma ahayn waxaa jira wasan haddaad isticmaasho aadan weligaaba yaaba u baahnayn sidiisa un aad u isticmaalayso bas oo waa maxay waa lafdiga ficaal ah weeyaan ama facaal mar hadduu lafdigu facaal u ku yimaado wax ya-ah oo la geliyaa ma jiro sidiisa ayaa loogu hadlayaa waxaa lagaga kaaftoomayaa marka wasanka wasanka waxaa lagaga kaaftoomayaa ya-dii haddaa i tidhaahdo ilaan waxani inuu mansuub yahay oo cid loo nisbeeyey ya baa lagu garan jiray ya-dii waan ka tegay ya-du soo calaamo nisbada uma ahayn wasankanina sidoo kale wuxuu u yahay calaamo nisbada macnaha mar haddaad nisbayn hayso wasan kalood ku keeni karto haddaad ya-dii ka jarta ma jirto oo aan ka ahayn facaal inaad ku keento buu galaa marka loo isticmaalaa inta badan waxaa loo isticmaalaa xirfada aqoonta haddii aad taqaano ayu xirfo walba beereley baa tahay injineer baa tahay dhulkaad dhistaa warshad baad leedahay oo dhagaxyadaa jejebisaa oo dhan kolka lagu nisbaynayo burkaad ridiqdaa kolkii lagu nisbaynayo waxaad isticmaalaysaa lafdiga facaal ah carabta kolkaad hadda tagto dukaamada yaryar ee wax laga soo gata maxaa la yidhahdaa baqaala hadalkaas waa laxani hadalkaasi waa carabta wa suuqi reer baadiyaha magacaa bixiyey oo keenay laakiin asalka meesha waxay dhahdaa badaal baa la yidhaahdaa waa badaal lafdigu lakin iyagu maxay u bixiyeen baqaal bay u bixiyeen baqaal la ya khudradda wey ha lakin khudrad bas ma iibiya wax badan buu iibiyaa waxbuu bedelaa ninkaasi liannahu intuu isagu alaab soo qaata buu sii bedelaya khudrad baa taalla caanaa yaalla kabu kabaa meesha yaalla dukaanka dhinac kale alaabbaa u taalla wax kastaa meesha taalla baqaal marka la waa khudradda oo keligeed wax kale ma soo gelayo marka saa darteed waa badaal magacu dukaanku halka la raba bidabd in la fasira waa badaal ayib matal <coughs> qofkan kadeetaay xirfad buu leeyahay waxbuu ka shaqeeyaa u yaqaanaa kasab buu leeyahay uu risqigiisa u ka soo saarto waa ganacsade beeraha waxyaabaha lamidka ah ayu xirfad walba waxaa is isweydiin mudan magacan carabiga khatarnimadiisa kolkaad magac carabi a adoon isku wareerin waxaa la fiiraa wuxuu ku tusiyo macnaa jira uu leeyahay saaxib alxirfa lagu qofka xirfa marka waa maxay waa inxiraaf inxiraaf weeyaan macnaha waa ka tegid shay baad ka tegaysaa shay kale aad u tegaysaa waa qalooc wey waddadaad waad waddada weydaaranaysaa xirfadu maxay sabab kugu noqonaysaa waxay sabab kuugu noqonaysaa inaad ka tagto hawshaadii adaysay masaajidkii iyo soomalidu waaba heer waxba gaadhay hebel safka horuu ku tukaday laakiin intuu shaqadiisii haysto <laughs> safka hore ku tukan maayo weeyaan waa ku mashquulsan yaha wey macnaha waa xirfadan aad leedahay baad u baydhaysaa ood iyada aadaysaa waxaad kaga tegaysaa waxyaabihii kaloo dhan haddaad hadda meel ka shaqayso waxaad ka tagtay reerkaagii iyo ilmahaagii iyo masaajidkaagii iyo cibaadadaadii hawshaadii o dhan baad ka tagtay iyadaad marka u keli noqotay ood ku leexatay inagu lakin waxanu iska nidhaha shaqaale shaqaalen inagu iska nidhaano shaqaalen inagu iska nidhaano inagu maxaynu inagu maxaynu leenahay xoogsade soo ma xoogsade ayib <laughs> xoogsada af soomaaliya ugu dhow baan umalaynayaa eh, shaqaale muruqmaal oo kale jira dadkooda muruqmaal ma aha ah, nimba waxbu maala qaar baa qalinka maala qaar baa carabka maala nimba waxbu maalaa de professional waa luqadee inaga iskale <laughs> cudbayno iyo wax walba oo shabaha buu macnaha sanaacada wax walba oo shabaha baqaal oo kale sida bayaac oo kaleeto waa ninka cuntooyinka iyo waxyaabaha lamidkaa iibiya ninka iibiya weeyaan matal ninkan kaleetaay wuxuu iibiyaa dharka isku jir jira waxaan ninkan odhanaynaa bazaaz bazaaz wey kolkaad doonaysa inaad tirado ninkani waa maxaynu horta odhan jirnaa soomaaliya ninkan maxaa la yidhahdaa bagaash bagaashluga waaba isla meesha fiiriya luqadda carabiga luqada somaaliga marar badan ba wax badan ba iska shabahan bagaash bazaaz bazaaz baad odhanaysaa hada rajulun bazaazun baad odhanaysaa bazaaz ayib bagaash kule kule allahu aclam kule waa bagaashle kule laakin miyay luqad kala tahay be luqad kal de luqadu marba waxunba bilowda adu basaasku waa ninka dharka isku jir gada diracyada qamiisyada funaanadaha waxba isku jir jira ninka gada weeyaan daqiiqda ninka gada ee burkale bakaarka gada maxaan isaan odhanaynaa daqaaq daqiiq wuxu isaga odhanaynaa daqaaq hada rajulu daqaaqun ay mansuubun ila daqiiq muxuu sameeyaa ninkani dharku dharku gadaa khabaaz canjeerada ninka muxuu ahayey wax sameeya jikinka barafunkaad gadaa de maxaan dusha ku saaraynaa cadaar cadaar sidaas hadda isaga loo isticmaalaaba cadaar baan odhanaynaa ayib birta buu gadaa ninka birta sameeyo oo adduunyada kala jejebiya xadaad sideeda tibuu ciraa oo xirfade xirfadiisu waa maxay xallaaq wey dalaal shaqadiisu waa maxay dalaal iyo malaal bay yidhahdeen soomaalida <laughs> dalaal iyo malaal ah, waa carabi wey carabi lakin waynu soomaaliya dilaal baynu inagu nidhi dilaal waa dalaal wey nafdi ayib dharku tolaa maxaan odhanaynaa khayaad ee mansuubun ila alkhayaada wey ninkan waxaa loo nisbeeyey dharku tolaa oo mansuubun ila alkhayaada dharku sameeya najaar weligiin dahalu majara waa fududaaday soo ma hadalka waa saas wey waa isku dhowna waa qolada hadalku ma kala duwanin aad ba hadalku hadalka ugu dhawya xaqiiqatan haddaad fiiriso wansub waxaad u nisbaysaa buuhi akha alxirfati xirfada ninka oo saaxibka kalbaqaali oo kaliya waxa lamidka iyo waman yudaahi waxa shabaah waxaad u nisbaysaa wazan baan ku siina ilaa facaalin facaal u nisbe facaal u nisbe waxaa jira hadallo badan oo uu wasanka khilaafaya baa jira kelmado badanoo waxaa jira aan sidan lagu daynhaynin oo isbedel badan oo kale uu ku dhacaya baa jira hadallo badanoo waxaa jira kolkaad nisbaynayso nisbadu aadan kelmadda aakhirkeed nisbaynayn awalkeed aada nisbaynayso telma waxaa kamid ah murakabka cabdullaahi oo kaleeto kolkaad nisbaynayso cabdullaahi oo kaleeto baclabaka oo kale markaad nisbaynayso laba hadal weeye marka keed nisbaynaysaa marka waxaad nisbaynaysaa awelka hadalka baclabaka soo ma ahayn baclaha bacliyun bacliyun waad odhanaysaa bacliyun abaabakrin ka dambe ayaad nisbaynaysaa ee awelkiisa ma nisbaynaysid maxaad odhanaysaa bakriyun ayaad odhanaysaa bakriyun hadalka saa lagu wada dayn maayo manquuska ismiga oo kaleeta ah manquuska aakhirkiisa uu go-an yahay ee kolka horeba sii go-anaa isagana hadalba kasoo laabanaya lakin intan musanifku kusiiye waa maxay waa qaacidada caamka ahayd weeyaan wallah subxana wa taala